bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlihi وصaxbihi وslm أجmaعيin ama bعdu waxaan sugaynay kitaabkii ryaad الصاalixiin lilimaam abi zakariya yaxya bni shrف الnawowiy raximah اllahu taعaalى <clears throat> qala اlimam الnawowiy raximah اllah عan abi hurayrata radي allahu canhu qaal waxaan ku dhex jirnay baabu fadli اljuuc wakhushuunat اlcaysh waxa uu yidhi alimaamu nawowi raximah llah can abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi abu hurayra wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huu wallaahi allaan ku dhaaranayaayo alladii allahaas oo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa oonan jirin ilaa huwa isaga mooyaane in kuntu in hushaaniya kuntu waxaan ahaa la actamidu inaan cuskanayo bikabidii beerkayga cala al ardi dhulka korkiisa inaan ku cuskanayo min aljuuci min ajli aljuuci baahi daraaddeed baahi darteed inaan la cuskanayo yacni beerka dhulka la dhiganayo ayaan ahaa buu yidhi wa inhu shaniya kuntu waxaan ahaa la ashuddu inaan xirayo alxajara dhagaxa calaa batnii calooshayda inaan ku xirayo min aljuuci min ajli ljuuci baahi darteed baahi darteed inaan dhagax caloosha ku xiranayo ayaan ahaa sababkana culummada marka waxay yidhaahdeen oo ugu xiranayo haddii qofka baahidu ka badato calooshiisa boggiisii ayaa waxaa weeyaan ayaa isdhex ayaa ayaa ayaa gudaha ku dhex duubmayo si marka dhabarkiisii iyo calooshii ay miisaankoodii ay ulahaadaan ayaa marka intay dhagax ama wax culus calooshii ku xiro si dhabarkii iyo markii iyo hore ay isula ekaadaan saasay yidhaahdaan nacam baahi darteed marka inuu sidaa aan u yeela ayaa isoo maraysay buu yidhi walaqad qacadtu walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ahe qacadtu waan fadhiistay yowman maalin calaa dariiqihim jidkooda ayaan fariistay dadka waddada ay maraan alladii kaas oo yakhrujuuna minhu ay ku baxaan jidka ay ka baxaan markay masjidka iyo ka baxayaan jidka ay ku baxaan ayaan waxa uu yidhi ayaan eh, fariistay maalin famara bii waxaa isoo maray annabiyu sala allahu alayh waali wasalam famara bii waxaa isoo maray annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nabiga ayaa isoo maray <clears throat> fatabasama waa dhow la caddeeyey xiina ra-aanii markuu i arkay nebigaa isoo maray buu yidhi waa dhow la caddeeyey marka fatabasama waa dhow la caddeeyey xiina ra-aanii markuu i arkay wa carafa uu gartay maa fii wajhihi waxa wejigayga ku yaallo iyo wamaa fii nafsihi nafteeda waxa ku sugan markuu arkay nebiga uu dareemay baahi wax lamida ah inay hayaan wejigayga iyo nafteyda iyo markuu uu arkay iyou dhool la caddeeyey uma qaala waxa uu yidhi abaa hirin yacni yaa abaahir abu hurayrow qultu waxaan idhi labeyka yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ou ku maqlay qaala waxau yidhi ilxaq soo haleel nakeen buu yidhi nacam wamadaa waa socday fatabactuhu waan raacay fatabactuhu waan raacay fadakala wuu galay gurigiisii buu galay fasta'dana waa idin dalbaday faadina lii fasta'dana waa idin dalbay anuu io idin dalbay inaan soo galo faadina lii waa ii idmay nacam wamadaa waa tegey fatabactuhu waan raacay anna waan soo raacay fadakala marka waa eh, galay fasta'dana faadina fanacam faadina lii waxaad moodaa yacni inuu soo galay oo isaga idin oo weydiistay oo markaa nebiga oo u idmay faudina lii waa la ii idmay saas oo kale nacam fadakaltu waan soo galay buu yihi marka nacam fa wajada labanan caano ayuu arkay nabiga sala allahu calayh waalihi wasalama fii qadaxin haruub ku jiro caano haruub ku jiro ayuu arkay fa qaala waxa uu yidhi min ayna haada labanu caanahan xaggee bay ka yimaadeen qaaluu waxay dhaheen ahdaahu laka fulaanun hebel ayaa kuusoo hadiyeeyey aw amase fulaanatu heblaaye ayaa kuusoo hadiyeysay marka hadiyada nebiga waa qaadan jiray sadaqada laakiin uma aynan banaanayn hadiyada wixii hadiya loogu keenaa wuu qaadan jiray laakiin wixii sadaqaa nabiga caleyhi isalaatu wasalaam xaaraan bay ka ahayd qaala waxa uu yidhi markaa abaahir abuu hurayrow qultu labayka yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ku ajiibay qaala waxau yidhi ilxaq ilaa ahli sufa orodoo gaar ahlu sufa gaar buu yidhi ahlu sufa waa dadkii masjidka nebiga ku noolaa ee waxaa weya martida islaamka ahay ahaa ilxaq ilaa ahli sufati gaar fadcuhum lii iigu wac oo iigu yeer ilaa iyagii laftirkoodii waxma haystaane iyaga in la xiriiriyay u baahiya waa martiye islaamkay marti u yihiine <clears throat> qaala waxa uu yidhi wa ahlu sufati ahlu sufana adyaafu lislaami islaamka martidiisii weeyaan oo dadka muslimiinta maahay dad kale oo ay haystaan ma jiraan laa ya-wuuna uma dunmaanoo ma galaan calaa ahlin ehel walaa maalin iyo maal walaa calaa axadin axadna uma galaanoo yacni axad marka ay gurigiisa tagaan oo ay deg meelay degan yihiin yacni oon masjidka ahayn ma jirto oo dad aan ahalna lahayn eh, axad kaloo ay leeyihiinna aan jirin maalna yacni waxaa weeyaan aan lahayn yay ahaayeen wa kaana idaa atathu sadaqatun wa kaana wuxuu ahaa nabiga sala allahu alayh waali wasalam idaa atathu hadday u timaado sadaqatun sadaqa hadday u timaado bacatha bihaa ilayhim waa usoo cid diraay bacatha bihaa ilayhim iyaga ayuu u diraaya xaggooda hadday sadaqo u timaado iyaga ayuuba u diraayay dhammaanteed ile sadaqada nebiga waa ka xaaraam maogtahay walam yatanaawal ma gaaraynin oo mama yacni ma gaaraynin minhu kaa xaggiisa shay-an waxba kama gaaraynin nabiga sal ll ly slam oo sadaqadaa ma qaadanaynin wixii sadaqa ah hadday u timaado reer ahlu sufaha la gaarsiiye buu dhihi jiray isagana waxba kama taaban jirin wa idaa atathu hadday u timaada hadiyatun hadiyad hadday u timaadana arsala ilayhim iyaga ayuu u diraayey wa asaaba minhaa isagana waxbuu ka qaadanayey wa ashrakahum fiiha waana wadaajinayey shaygaas fa saa'anii marka waxaa i xumeeyey buu yidhi daalika arrinkaas abuu hurayra marka wuxuu yidhi haruub yaroo caanaha meel ku jiro oo anigiina aan calooshii dhagax uga xiranahay ahlu sufa soo wac oo keen yacni waxa ka cabaan oo kula qaybsadaan yacni waxaa weeyaan naftu wax unbaa gelaya dabcan ille isagii baaba calooshiisii dhagax ku xirane ma ogtahay oo aada u baan tan adiga kaama badna buu is yidhi fasaa-anii daalika arrintaa waa i xumaysay faqultu waxaan idhi oo naftayda iska idhi wamaa haada labanu caanahan muxuu yahay fii ahli sufati ahlu sufa muxuu ka yahay dhexdooda oo caanahani ahlu sufa maxay u taraysaa yani toddobaatan nin ugu yaraan meelahaas weeyaan nacam maxay caanahan u tarayaan kuntu waxaan ahaa buu yidhi axaqa mid ka xaqnimo mid xaqnimo badan an usiiba inaan helo min haada labani caanahan sharbatan halmar cabis ataqawaa biha aan ku xoogaysto waxaan ku xaq lahaa anaha waxaan ku xaq lahaa buu yidhi inaan caanahan ka helo wax halmar la cantuugo afka la geliyo oo markaasna yacni aan ku xoogaysto dhabarkayga xoogaa oo ku sinmo faidaa jaa-uu markay yimaa eh, nacam idaa jaa-uu markay yimaadaan wa amaranii ou i amro fa kuntu waxaan ahaa marka ana aniga ucdiihim inaan siiseenayo nacam nabiga sal alla ly slm ahlu sufo marka caadadu waxay ahayd markay wax u yimaadaan oo ahlu sufo uu u yeero anaa u qeybi jiray oo khidmay jiray oo sinsii oo siisii jiray wamaa casaa marka maxaa aq maxaa marka ay ku dhowdahay an yabluqanii inuu iga soo gaaro min hada labani caanahan marka haddaan iyagii uqaybiyo oon iyagii siiyo oon iyagii kala gaarsiiyo anigii maxaa iga soo gaarayo ninka ugu dambeeyaan ahay nacam walam yakun min daacati illaahi wa daacati rasuulihi buddun laakiin wuxuu yidhi walam yakun ma ahan min daacati rasuulillaahi rasuulka daacadiisa in laga la adeeco waatwalam yakun ma ahayn dheh min daacati illaahi alla daacadiisa wa daacati rasuulillaahi rasuulka alla daacadiisa buddun lagama maarmaan yacni wax lagama maarma ma aha daacada alle iyo daacada rasuulka lagama maarmo waxaa qasaba yacni in la adeeco meel looga baxsan karaa marka ma laha <clears throat> walam yakun buddun mid laga maarma ma ahan min daacati illaahi wa daacati rasuulihi alla daacadiisa iyo daacada rasuulka fa ataytuhum waan u imid ahlu sufadii fa dacawtuhum waan u yeeray mar haddii amar nebigu bixiyey meel looga hara ma laha nacam lama khilaafi karo amarkii rasuulka waa ku weynay asxaabta rasuulka nacam ayb intuu meelaha kasoo laalaabto ma yacni amarka rasuulka mana khiyaanaynin mana diidi karin nacam aadow manzila meesha uu joogaa u muuqatay nacam fa aqbaluu way qaabileen marka waa soo qaabileen waa soo tageen wasta waa idin qaateen fa adina lahum nebiga waa u idmay wa akhaduu majaalisahum fadhiyadoodii bay qaateen min albeyti gurigii ay ka qaateen gurigii meelihii loogu talagalay fariisteen qaala waxau yidhi yaa abaahir abuu hurayrow qultu waxaan idhi labayka yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ou ku maqlay oo ku ajiibay qaala waxau yidhi khud qaado fa acdihim sii buu yidhi marka waa sidii uu malaynayay nacam qaala waxau yidhi fa akhadtu waxaan qaaday alqadaxa haruubkii baan qaaday fajacaltu waxaan gudagalay ucdiihi inaan siinayo alrajula ninka fayashrabu waa cabayay xataa yarwaa ilaa uu ka cukanaado oo uu ka oon baxo ee uu ka haraad baxo ou ka baahin baxo ayuu cabayey uma yaruddu calaya waa igu soo celinaya alqadaxa haruubka fa ucdiihi waan siinaya alrajula ninka fayashrabu ka kalaan siinaya fayashrabu waa cabayaa xataa yarwaa ilaa u ka cukanaado uma yaruddu calaya alqadaxa haruubka ayuu igu soo celinayay xataa intahaytu ila nabiyi sal alla ly slam ilaa nebiga aan ka soo gaaro wixii yaraa oo islahaa ilaahay baa barakeeyey wixii dhammaa baa ka dhergay marka asagii nebigii baa haray marka sala allahu calayh waalihi wasalam xata intahaytu ila nabiy ilaa aan ka gaara sala allahu calayh waali wasalam waqad rawiya alqowmu iyadoo qoladii ay dhargeen oy oon baxeen kulluhum dhammaantood ay oon baxeen oy cukanaadeen oo biyihii ay ka dhargeen caanihii ay ka dhargeen baan ujeedaa fa akhada alqadaxa haruubkiiba uu qaaday fa wadacahu wuxuu dhigay calaa yadihi gacantiisa ayuu ku qabtay fa nadara ilaya waa i eegay fatabasama waa dhoolla caddeeyey markaa nacam waa i eego waa dhoolla caddeeyey fa qaala waxau yidhi abaahir qultu waxaan yidhi labayka yaa rasuula allah rasuulka ilaahi ku maqlay qaala waxau yidhi baqiitu ana wa anta waxaa haray aniga iyo adiga qultu sadaqta yaa rasuul allah rasuulka ilaahiy run baad sheegtay waa saas qaala waxa uu yidhi uqcud fadhiiso fashrab cab marka fa qacadtu waan fadhiistay fa sharibtu waa cabay ayb fa qaala waxau yidhi ishrab cab fa sharibtu waan cabay famaa zaala kama zuulin yaquulu inuu dhahayo ishrab cab xataa qultu ilaa aan ka idhi laa maya waladii bacahaka bilxaqi allihii xaq kugu soo saaray baan ku dhaartaye maa ajidu lahu u heli maayo maslakan meel ay maraan oy qaadaan meelay qaadaan oo dambe oy galaan caanahaani uma hayo yidhi nacam ayb qaala waxau yidhi fa arinii itus buu yidhi marka fa acdaytuhu waxaan u dhiiwansiiyey alqadaxa haruubkii faxamid allaha allow ammaanay wasamaa alla ayuu magacaabo bismi illaahi buu yidhi washariba alfadlata intii hartay ayuu nabiga cabay sala allahu calayhi waalihi wasalam rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey maxalushaahidka marka waxay tahay abu xaaladda maciishada saxaabada say ahayd oo yacni maciishadooda inay maciishad adag oo aan yacni taraf badnayn oo aan oo wax aan oo laga yacni ay heer ay caloosha dhagax dhagax ku xirtaan ay joogi jireen axaadiidta qaarna oo arki doonaa inuu nebigaba sameeyey sala allahu alayh wali wasalam kololka qaar caloosha u dhagax ku xiray naam ayb rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey wacan moxamed bni siriina can abi hurayra radia allahu canhu qaal laqad ra-aytunii waan is arkaayey buu yidhi walxaal inii aniga oo la akhiru aan dhacayo fii maa beyna mimbari rasuulillahi sala ll ly salam mimbarkii rasuulka ilaa xujrati caaisha ilaa qolka caaisha isha radia allahu canha maqshiyan calaya iyadoo la miir daboolay kula miir daboolay aan ahay yacni ku miir daboolan aan ahay fayajii-u waa imaanayay aljaa-i midka imaanaya imaanayay fayadacu waa saarayay rijlahu lugtiisa calaa cunuqii luqunteyduu saarayey lugtiisa ayuu luqunta saa igaga saaraya nacam wa yaraa wuxuu u malaynayay anii aniga majnuunun inaan waalanahay sidaabuu u malaynayay nacam de taas waxay ahayd marka caadada carabtibaa caado waxay u lahaa jirtay qofka haddii uu dhaco ama yacni junuun ama waali oo kale ama jin iyo wax lamida markay qabtaan dhulka uu ku dhaco kale cagta ayay waxay u saari jireen luquntiisa ayay cagta saari jireen ilaa uu ka soo naaxo saasay ugu hayaan markuu soo naaxay iska sii ay ka tegi jireen iyagoo aaminsan marka ka aaminsanaa un in qofka uu kusoo toosayo kale allahu aclam yacni dadkeenu innaga waxay sameeyaan qofku markuu suuxo oo kale shilin ama yacni taanada ama kumigoo kale ayaa afka ay usaarsaaraan sanka u usaarsaaraan ma garanayo kolley yani calaaqada ka dhexayso maar ama wax lamida yani shilin ama yani wax maar ah yay afka indhaha ay safka u saaraan lacalahu inuu marka kusoo noqdo marka kolley calaaqada ka dhexayso ma garan karaan eh, nacam ayb taas oo kale untan lamid tahay nacam wax iska waxaa weeyaan caado iyagu ay yaqaaneen waa ma maaha inay ugu darnaanayaan hadda abu hureyra iyo sid iyo oo kale ay ugu sameynayaan ma ahno nin waalan bay u maleeyaan oo iska dhacay yacni mana waalno hadda sida uu sheegayaba wamaa bi ay wamaa fiya iguma sugnayn aniga min junuunin waalli ay junuunun wax waalli a ah iguma jirin maa bi ila aljuuc maa bi aniga dhexdeyda ma ahan ila aljuuc baahi unbaa igu sugan wax kaloo hayaa ma jiraan aan baahi ahayn buu yidhi marka iyagu inaan waalanahay bay moodayaan laakiin junuun ima haynin buu yidhi rawahu lbukhaariyu abu hurayra markii dambe dambanaha sibna waa qabtay oo marwaan marwaan markii uu madiina madaxda ka ahay isagoo uga tegi jiray oo uu ku kusime ayuu u ahaa muftina waa u ahaay yacni dadkii markaas joogay oo xilligii dambe ilaahay xoole ayuu siiyey markii dambe yacni markaasuu aada ula yaabi jiray oo uu ka sheekay jiray xaaladdii uu soo marayo hore rawaahu lbukhaariyu wacan marka iyagu waxay de dadka uga fiicnaayeen day wax haystaanna shaakiriinay ahaayeen haddii ayna waxba haysaninna waa ku sabri waa waa waa saabiriinay ahaayeen oo way ku sabraayeen wacan can caa radia allahu canha qaalat waxay tihi tuwufiya rasuulullahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulka waa la oofsaday walxaal dircuhu dircigiisa isagoo marhuunun ah marhuunatun yacni mid rahan loo dhigay ah cinda yahuudiyin yahuudi agtiisa fii halaathiina saacan soddon soddon suus oo min shaciirin oo shaciir ah darteed muttafaqun calayhi yacnii rasuulka wuxuu dhintay dircigiisa dagaalka dirciga waa qalabka dagaalka weeyaan dabcan dircigiisii oo uu u dhigay rahan nin yahuudi ah ee uu ka amaahday oo ka daynsaday soddon suus oo shaciir ah dhowr waxyaabood baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya gaalka xoolihiisa inuu isagu leeyahay oo aan si yacni sharci darra aan looga qaadan karin maxaa yeele haddii looga qaadanayo de waxaa uga waxaa yeeli lahay saxaabadii nebiga waa waa ku samey karin marka nebigu dhimanayo madiine nebigaa ka taliyo yahuud waxba kama ahayn oo iyaga dhaqankoodii marka waa ka bedelnayo dhaqanka islaamka ayagu waxay dhihi jireen laysa calaynaa fi lumiyiina sabiil carab annaga waxaan ka qaadano wax naloo haystaba maba aha oo waxaan carab ka qaadano waa noo bannaan yihiin wax xaaraam naga a ma jirto saasay dhihi jireen maxaa yeele isku diin ma nihin marka waxaan doonaan ka qaada karnaa muslimiinta marka ayagana inay saas yeelaan lagama rabo nacam oo inay yidhaahdaan si allaale sidii wax looga qaataba ka qaad un nacam xadid xataa kol ay ku too laga xado ma banaana taas marka nacam laysa calayna fi lumiyina sabiil oo kale ay noqonaysaa shaqadoodii oo kale ayagana soo ma garanin waxaa kaloo laga qaadanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam mujtamaca yacni wixii dadka wixii mucaamalaad ku saabsan sida dadku maraano u mari jiro dabcan oo xadiidkan hadda waa kan yahuudigu nebigu yacni debosid ama yacni rahan ii dhig buu yidhi rahan wuxuu uga dhigay marka dircigiisii saasoo marka dayntii oo uga qaatay soo ma garani mararka qaarna waxaa dhacday xadiid kaleo isagana eh, xadiid kale isagana wuxuu ahaa nin baa dhar iyo wax la yimid nabiga caleyhi salaatu wasalaam baa la yidhi ka amaaho oo deyni wax ka soo qaado eh, ninkii marka wuxuu yihi rasuulka ilaahayow ma eh, tan ma waxay kamid tahay yacni amar aad i amrayso diini a ah miya mase yacni maya buu yihi marka wuxuu ku yihi ninkii ma amaahdi waa diiday inuu inuu wax amaahiyaa waa diiday nacam waa iska daayay rasuulka sala alla ly slam mucuqdo iyo waxna uma qaadin maxaa yeele xoolaha qofka uu leeyahay waa yani mucaamalo wixii ah iyo wixii cibaada waa kala gedisan yihiin sideedaba ayb soo ma gara haddii nebigu saas ahayna dadka culimmada lamida iyaguna ayb muttafaqun caleyhi xadiidkii bukhaari iyo muslim baa soo saareen wacan anasin radia allahu canhu qaal waxa uu yihi anas rahana nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu u rahan dhigay dircahu dircigiisa bishaciirin heed heed ayuu yacni u dhigay wa mashaytu ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nebiga ayaan ula socday buu yidhi bikhubsi shaciirin shaciir yacni muufadeed yacni muufo shaciir laga sameeyey waa bikhubsin min shaciirin oo kale waay waa idaafadii yani bimacnaa min tii waday wadatay waay nacam ayb bikhubsi shaciirin shaciir muufadeed ayaan ula socday iyo wa ihaalatin iyo baruur yacni wa ihaalatin yani baruur oo waa baruurta la dhalaaliyaa la yidhaahdaa sanikhatin taasoo doorsoontay taas oo sanikhatin xoogaa yar doorsoontay yacni baruur markaa yacni doorsoon galay oo doorsoontay nacam taasaan ula socdo nebiga aan u geeyay buu yidhi ayb walaqad samictuhu waxaan maqlay yaquulu <clears throat> nebiga oo leh maa asbaxa liaali muxamadin saacun walaa amsaa maa asbaxa uma waa liaali muxamedin moxamed aalkiisa saacun suus suus yacni shaciira kuma aan uma aanay waa walaa amsaa mana u galabaysanin wa inahum iyaguna guryahaasina la tiscatu abyaatin sagaal guri ay yihiin oo nebigu sagaal xaasoo lahaa markuu dhimanayo dabcan marka iyagoo sagaal guri ah suus haddana shaciir ah yacni suusku taqriiban waa laba kiilo meelahaas oo kale yani laba kiilo gurigiis aanay oolin oo oo cunto ah yani taasaa ayaa soo maraysay muttafaqun rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriye alihaalatu bikasri lhamzati hamzada oo lahoos dhigo ashaxmu daa'ibu weeyaan ashaxmu waa baruurta aldaa'ibu la dhalaaliyey dhalaalsan wsaniqatu binuuni nuun baa la akriyay walkhaa iyo kha almucjamati la hal dhibceeyey wahiya almutagayiratu waa waxa doorsoomay waay marka baruur xoogaa yar si isu gedisay oo yacni shiir iyo wax lamida uu soo galay yani wax aada u aan aada u weyneyn ayaa nabiga ula tegay sala allahu alayh waali wasalam wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal waxau yihi laqad ra waxaan arkayay buu yihi sabciina toddobaatan min ahli sufati ahlu sufa ah toddobaatan reer sufa ah ahlu sufa ah maa minhum kama mid ahayn iyaga rajulun nin calayhi ridaa-un go- markaa uu calayhi korkiisa ridaa-un go- uu yahay axad yacnii kor maro kore sitaa iyadoo aanu ku jirin imaa isaarun macawis ayuu lahaa wa imaa kisaa-un ama go- qad rabaduu ay xireen fii acnaaqihim luquntooda ay ku xireen fa minhaa waxaa kami fa minhaa waxaa ka mid ah maa yabluqu wax gaarayo nisfa saaqayni shanshada bartankeeda wa minhaa waxaa ka mid ah maa yabliqu lkacbayni anqabyada mare mid eh, tus eh, soo gaarayso fa yajmacuhu waa aruurinaya marka biyadihi gacantiisa ayuu iskugu soo ururinayay karaahiyata an turaa cawratuhu cawradiisa in la arka nicid ou nacaya darteed waa soo marnay xadiidkan baabkii kan ka horreeyay oo noogu soo hormaray rawaahu lbukhaariyu wa can caa-ishata radia allahu canha qaalat waxay tiri kaana firaashu rasuulillaahi rasuulka firaashkiisu wuxuu ahaa min udmin ayuu ahaa yacni harag ayuu ayuu ka samaysnaa gogoshii nebiga sala allahu alayh wali wasalam ama joodarigii nebiga uu ku seexan jiray min udmin ayuu ka samaysnaa harag ayib xashwuhu cubkiisa shayga yacni lagu cubay oo gudaha laga geliyey min liifin liif uu yahay baalka la yidhaha marka maqa joodariga nebiga ama yacni gogasha uu ku seexan jiray dusheeda harag aya ayay ka samaysnayd kor haragay ka ahayd gudahana liif ayaa lagu cubay oo cub looga dhigo la geliyey meesha annaga suufka iyo laga geliyay ama isbuunyada marka qbaalkaas marka liifka la yaraha qoryahaas oo kale ayaa gudaha uga jireen rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidka isagana wariyay marka tan waxay ka hadlaysaa iyadana eh, meeshii nebiga uu ku seexan jiray dharkii waa laga soo sheekeeyey dharkii asxaabta iyo dharkoodu sida u ahaa cuntadii waa laga soo sheekeeyey firaashkooduna sidaan u ahaa ayb wacan <clears throat> ibni cumara radia allahu canhuma qaal kunaa waxaanu ahayn buu yihi juluusan kuwa fadhiya maca rasuulillahi rasuulka la fadhiya sala allahu caleyh waali wasalama id jaaa a rajulu nin baa yimid min alansaari oo ansaar ka mida nin ansaartii ka mida ayaa yimid fa sallama calayhi waa salaamay nabigi buu salaamay sala allahu caleyh waali wasalama uma adbara alansaariyu ansaarigii waa jeestay oo waa dhabar jeediyey faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulku waxau yidhi yaa akha ansaari ansaar walaalkeed walaalkeediyo kayfa akhii walaalkey sidee buu yahay sacdu bnu cubaada ka waran buu yidhi walaalkay sacdu bnu cubaada sidee xaalkiisa uu yahay sacdu bnu cubaada marka wuxuu ahaa sayidu lkhasraj khasraj odaygeedii buu ahaa ninkii odaga uu ahaa buu ahaa faqaala saalixun saalix waxa uu yidhi markaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama faqaala waxa uu yidhi hahay faqaala waxa uu yidhi ninkii ansaariga ahaa saalixun huwa isagu saalixun waa wanaagsan yahay xaalkiisu waa fiican yahay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu yidhi man yacuuduhu yaa soo booqanayo minkum idinka idinka mid a yaa soo booqanaya marka waxaa laga qaadanayaa nebigu inuu tafaqudi jiray ee uu xaalka asxaabta uu ka warqabi jiray qofkii jiran qofkii dhibaata ay ku dhacday inuu ka warqabi jiray marar badanna waa jirtaa maa facala fulaan hebel maxaa ku dhacay dagaalkii isagoo ku jiro oo safarkii lagu jiro war ninkii hebel ahay ma arkee maxaa ku dhacay halkaan oo kale kama maqnaa jirin rasuulka ilaahay saas iyo saas baa ku dhacday hebel maxaa ku dhacay waa jiran yahay marka dadku waa tebi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadku waa tebi jiray isagoo weliba rasuul ah sala allahu calayh wali wasalam shamaa-ilulmuxamadiya waxaa ku sugan in asxaabta rasuulka rag iyo dumar qof weyn iyo qof yar ilmo yar iyo qof weynba qof kastaa wuxuu islahaa nebigu cid adiga uu kaa jecel yahay maba jirtaba ayuu islahaa nin kasto wax kalena ma ahayn nebiga wuxuu ku kala gaarsiin jiray xiriirinta iyo yacni e, iyo la socodka iyo ayuu ku kala gaarsiin jiray nacam oo ilmaha yaryarka nebigu waa salaami jiray waa la kaftami jiray dadka waaweyn yacni sidoo kale waa la kaftami jiray waa xaq unbauna ku kaftami jiray dabcan waa salaami jiray markay jiradaan waa soo booqan jiray markay dhibaataysan yihiin waa u gurma jiray waxbuu sii jiray marka wax badan buu dadki yacni barwaaqo iyo yacni abaar labadaba waa la noolay rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam taasaana dadkii dad dambe asxaabta rasuulkana ee nebiga ka dambeeyeenna saasoo kale iyaguna ahaayeen nacam oo hadyiga nebiga intay ku dadaali karaanay ku dadaali jireen oo dad yacni kibir badan oo isla weyn oo aan albaabkoodaba lasoo gelin oo dadka un yacni ma aanay ahayn sidaas nacam ayb dadkii dambe unbaa laakiin waxaa laga helay un wax waxaa weeyaan madaxtinimadii iyo yacni ri-aasadii cilmiga laftirkeeda iyo qofkii inuu intuu yacni waxay iska noqotay darajo ama level la gaaray iska noqotayo qofku haddii uu gaaro dadka uu iska yasaayo ama uu yacni yasmo iyo wax lamida ah uu kula dhaqmaayo mana kamid aha diinka ilaahay subxaanahu watacaala taas oo kale man yacuuduhu waxa uu yidhi yaa soo booqanayo minkum idinka idinka mida ah. faqaama waa istaagnay waqumnaa macahu faqaama waa istaagay waqumnaa anaguna waa istaagnay macahu nebigaan la istaagnay walxaal naxnu anaga oo bidcata cashara toban iyo dhowr qofood ah maa calaynaa nicaalun maxalushaahidka marka waa kanaa maa calaynaa korkeenna ma ayno yacni ma sidanin nicaalun kabo walaa khifaafun khufna ma anan wadanin walaa qalaanisu koofiyaalayana ma anan wadanin walaa qumusu qumusun qumsaan yacni shaatiyaalna ma wadanin ama qamiiskaa dhahdo dharka namshii waan soconayna buu yihi fii tilka asibaaki gawaankaas ayaan ku soconaynay meeshaas gawaanka ee yani xataa cagtu ay yacni raad ay la yeelanayso hadduu qofku in badan ku socdo gawaankaas ay cagtiisu dildilaacayso saasaan ku ahayn buu yihi nacam namshii waanu soconayna buu yihi fii tilka asibaaki baan ku soconaynay gawaankaas ayaan kuso ayaanu ku soconaynay xataa ji'naahu ilaa aan uga nimid <clears throat> marka nabiga caleyhi salaatu salaam marna kaba waa qaadan jiray marna kaba ma qaadan jirin kabuu markaa laakiin hadda xaalkan muxuu ku tusaa kaba la-aan khuf la-aan shaatiyaal la-aan yani go-yaal un inay wataan iskala socdaan markaa naam saa ku socdaan taasay kutusaysaa macnaa marka maxalushaahidkiisa waa intaan <clears throat> maa maa calaynaa nicaalun walaa khifaafun walaa qalaanisu walaa qumusun intaas weyaan hadda baabka waxa u keenayba halkaas weeyaan gazwo dhana waxaa lagu magacaabay ghazwatu dati riqaac ghazwatu dati riqaac dagaalkii kabkabka kabkabka waxaa loogu bixiyey waxay ahayd lugaha ayay waxay ku xiranayeen marka maro ayay ku xiranayeen lugaha cabaar markay lugeeyaanba dhulkaas dhagaxa iyo ah waa dildilaacaysaa maradii haddana waa kabaayaan maro kalaa ayay ku xiranayaan lugihii saasay ku socdiin ghazwatu dati riqaac riqaacay marka la baxay macnawiyaadka unbaa muhiima jirkan kore wax muhiima ma aha isago nacam ayb ma garan namshi waanu soconaynaa fii tilka sibaaqi baanu ku soconayna xataa ji'naahu ilaa an uga nimid sacd ibni cubaada fastaakara qowmuhu qoladiisii baa dib martay qoomkiisii la jooga iyaga fastaakara way dib mareen qowmuhu tolkiis min xawlihi agaarihiisay kasoo sikadeen oo gadaalay usoo baxeen xataa danaa rasuulullahi ilaa rasuulka uu soo dhawaaday sala allahu alayh waali wasalama iyo asxaabuhu asxaabtiisa oo aladiina macahu nabiga la socdeen yacnii qoladiisii oo markaa la joogtay markay nebiga asxaabtiisii arkeen meeshii waa u baneeyeen nebiga asxaabtiisii baa soo galeen marka nacam inta ku saabsan ciyaadat lmariid kitaab gaaro gadaal buu ka keeni doonaa aadaabu ciyaadati lmariid iyo waxyaabahaas wacan cimraan bni lxuseyn radia allahu canhuma can nabiyi sal allahu alayh waali wasalam anahu qaal waxa uu yihi khayrukum qarnii waxaa idinkuu khayr badan aniga qarniga aan noolahay uma aladiina yaluunahum kan ku xigaa kusii xigo uma aladiina yaluunahum kan kusii xigo saddexdaas qarni baa quruunta ugu fadli badan qarnigii nebigu noolaa kii ku xigay kii kusii xigay waa saddexda qarni oo la yidhaahdo asalafu saalix ay noolaayeen salafkii wanaagsanaay ay noolaayeenoo dhinac walba in looga daydaan ay wanaagsanayd wixii saddexdaa qarni kale ka dambeeyo dadku waxay iska noqdeen baaba yacni dadku waa sii baaba ayeen un tartiib tartiib unbay usii xumaanayaan oo waxa uu yidhi qaala cimraanu marka fahamka qur-aanka iyo sunnadana waxaa waajiba iyaga fahamkoodaa fahamka kale ka toosan oo siday iyagu aayadda u fahmaan xadiidka u fahmeen in loo fahmo ayaa la rabaa maxaa yeelay dadkan dambe de dadkan dambe diin diin yaraan baaba lagu sheegay diin yari ayaa lagu sheegay marka nin diin yar iyo nin diin badan lagu sheegay kan diinta badan lagu sheegaa fahamkiisu fiican yahay walidaalika qaacidada ay dhahaan asalafu aslam waalkhalafu aclam dadkii dambaa cilmi badnaayo laakiin dadkii hore dariiqadooda lagu nabadgalaa qaacido saxa ah ma ah nabadgelyadu awalan cilmi bay u baahan tahay qofka ma nabadgeli karo biduuni cilmin qof nabadgeli karaa ma jiro dariiqaas adiga waxaad ku nabadgeli kartaa markaad garan karto aafada dariiqa dhex taallo iyo cadowga taagan iyo marka aad ogtahayd wax ka taqaano ayaad ka leexleexan kartaa nacam laakiin qof aan cilmi lahayn haddana nabad galay oo a ah, yacni wa waxa weeyaan waxaan isgelaynin marka iyagu waxay leeyihin dariiqadii salafka saddexdaa qarni waa lagu nabadgalaa tii damba dadka dambe laakiin iyagaa cilmi badan bay ku kuleeyihin mana cilmi badna dadkii dambe dadkii horaa ka cilmi badan cilmi laga waayey yacni abu hureyre iyo ibnu cumar iyo ibnu mascuud iyo dad dambe ma laga helayo dabcan marka wixii ka dambeeyau ka warramaya marka saddexdaa qarni oo qaala cimraanu waxau yidhi famaa adrii ma ogi qaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalama nebigu inuu yidhi maratayni ow halaatan laba jeer inuu yidhi uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum iyo inuu mar saddexaad ku darayo uu yidhi huma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum oo qarnigii afaraad ah yacni ayib taasoo marka taa ma ogi buu yidhi marka ma hubo ayib uma markaa dabadeed yakuunu bacdahum gadaashood waxaa ahaanaya qowmun qolo yashhaduuna way markhaati kacayaan walaa yustashhaduuna laba marqaa iyagoon laga markhaati dalbanin markhaatidoodaaba soo horeysaba dadkii hore markhaatida waa iska ilaali jireen waa ka cabsan jireen markii markhaati la weydiisto wuxuu arkaayeyna waa furi jiray ila markhaatida in la gutaa waa qasab ma ogtahay waa bal waxaa weyan dad kaligaaba arkaysay waaqicada oo dad xuquuqdoodna ku kala tacalluqdo waajibay kugu tahay oo kale inaad sheegto marka nacam walaa taktumu shahaada waman yaktumha fa inahu aathimun qalbuhu ilahi waa ka yidhi subxaanahu watacaala laakiin iyagu markhaatida ma ma ma bilaaba jirin oo iyagu ma dhihi jirin yani annagaa markhaati baan kuu furaya ma dhihi marka hadda fiiri waxaa lagu haystaa maxay tahay qowmun yashhaduuna waa markhaati kacayaan walaa yustashhaduuna iyagoon markhaati laga dalbanin ibraahim unaqacina waa nalagu dili jiray buu yihi markhaatida soo ma garanin midda labaada iyadana meesha ku jirtaa waxa ay tahay markhaati beenaalaha batayba nacam haddeertaan oo waxaa dhici karta in meelaha dadku ay joogjoogaan oo ay ku badan yihiin oo maxkamadaha iyo kale ah inay dad iska taagtaagan yihiinba oo ay kuleeyihiin qadiyadda adig ii sheego anaa markhaati beena kuu furaayo lacag isii isiin meelaha qaarkood yacni anaa u naar tegaayo uu kuleeyahay nacam anaa u naar tegaayo adig isii keen lacag nacam yani marka taasaa timid wayaquuluuna way khiyaanayaan walaa yu'tamanuuna lagu aamini iyagoo waxna lagu lagu aamini maayo wax lagu ammaanaysanayo male waana khiyaanayaan oo yacni khiyaanadoodii iyo yani iyagoo iyagoo waxba lagu ammaaneysanayneyn haddana waxay isku dayayaan inay waxa qofka uu haysta ay ka furtaan oy ka yacni khiyaanaan wayandiruuna way nadarayaan nadar bay alla ka xiranayaanoo yacni shardi ama nadar qofba sida u yaqaanay walaa yuufuuna ma oofinayaan marka waa dad xaaraantaas iyo marka ku nool wayadharu fiihim waxaa ka muuqanayo assimanu cayl ayaa ka muuqanayo oo bimacnaa waxaa weeyaan marka sida ay a ku macnaynayaan say xaaraantaas u cunayaan oo nadar intay galaan aanay u oofinaynin markhaati beenaale ay u furayaan ay ammaanada u khiyaanayaan ayaa waxaa ka muuqanaya markaas waxaasay marka ku cayilayaan wayadharu fiihim siman ayaa ka daahiray oo ka muuqanaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa xadiidka soo saareen wa can abi umaamata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yihi yabna aadam bani aadamow inaka adiga an tabdula alfadla waxa dheeraadka inaad siiso oo bixiso khayrun laka adiga ayay kuu khayr badan tahay wa an tumsikahu inaad celiso oo haysatana sharun laka shar bay adiga kuu tahay walaa tulaamu lagu dagaali maayo calaa kafaafin wax adiga kugu filan ma lagugu dagaalayo wabda' ka biman bimanaxad tacuulu aada nafaqaynayso rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiix ayb laakiin xadiidkan waxaa ka tegay musanifku inuu u tiiriyo imaamu muslim maxaa yeele xadiidka muslim baa wariyey fii saxiixi muslim buu ku sugan yahay marka caswuhu ila tirmidiyi waa laga fiican yahay nacam inuu tirmidi u tiiriya xadiidka muslim baaba ka dhowba nacam xadiidku marka saxiix muslimkuu ku sugan yahay raqamka kun soddon iyo lix nacam imaam axmedna waa soo saaray bna aadam bani aadamow inaka adiga an tabdula inaad bixiso alfadla waxa dheeraadka ah yacni cunta cuntadaadii iyo cabidaadii iyo dharka aada labisanayso wixii ka badan inaad la baxdo oo aada sadaqaysato khayrun laka mid adiga kuu fiican weeyaano kuu khayr badan ayib wa an tumsikahu inaad ceshato ood haysatana sharun laka adigay kuu shar badan tahay kuuma fiicna marka maalka qofka uu ceshana ceshanayo isaga kaydsanaayo uma fiicna ilaahay baa dan nebigaa naga yaqaan yani waxa noo fiican walaa tulaamu lagu dagaali maayo calaa kafaafin wax adiga kugu filan ee adigaba aan kaa badnayn maxaa u bixi weyse lagu dhihi maayo ma lagula dagaalamo ma lagugu eedaynaya taas wabda- ka bilow biman tacuulu axadka aada nafaqaynayso siinayso rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasanun saxiix muslim baana xadiidka wariyey wacan cubaydillaahi bni muxsan alansaariyi alkhatmiyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi ayb rasuulka sala allahu alayh waali wasalam waxa uu yidhi man asbaxa qofkii waa beriisto minkum xaal ou idinka idinka mid yahay ama man asbaxa qofkii waa beriisto minkum idinka idinka mid ah aaminan isagoo yacnii mid nabad galay ah fii sirbihi ehelkiisa dhexdiisa man ruuxii asbaxa waa beriisto minkum oo idinka idinka mida ah, aaminan isaga oo ah mid nabad galay oo nabadgelyo haysto fii sirbihi ay fii ahlihi gurigiisa iyo yacni reerkiisa iyo ilmihiisii iyo ayuu kasoo dhex toosay isagoo aamin oo nabadgelye haysto nabadgelyo haysto <clears throat> mucaafan isaga oo loo kula caafiyey ah fii jasadihi jirkiisa loo caafiyey oo balaayo iyo aafo iyo cudur looga caafiyey cindahu agtiisa marka uu yahay uu haysto quutu yawmihi maalintiisaas quudkii uu cuni lahaa haysto faka-annamaa waaba isaga oo xiizat lahu loo koobay faka-annamaa waaba isaga oo xiizat lahu isaga loo ururiyey oo loo koobay addunyaa adduunyada bixadaafiirihaa maca xadaafiirihaa yacni dhaldhalaalkeedii iyo iyada dhammaanteed ba wax la siiyo kale wey rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun buu yihi sir bihi bikasri siini lmuhmalati siintii la dhibic tiray oo la hoos dhigo ayaa la akhriyey ay nafsihi weeyaan waqiila qowmihina waa layidhi ehelkiisa ama naftiisaba ninkii marka isagoo nabadgelyo qaboon baqdin iyo khawf aynan haynin gurigiisa kasoo tooso jirkiisa oo caafimaad qabo quudkii ou maalinkaas cuni lahaa agtiisa uu yaallo fa ka-annamaa lahu dunyaa waaba adu nin adduunye oo dhan loo soo koobay oo loo wada keenay oo loo ururiyey oo kale weeyaan bixadaafiirihaa yacni maca xadaafiiriha lala qaba dhaldhalaalkeeda iyadoo dhan yacni adduunya o dhan nin la siiyo oo kale weeyaan nacam marka qofka waxaa laga rabaa marka qanaacaa laga rabaa marka wixii ilaahay siiyo inuu ku qanaco wixii ilaahay siiyo hadduu maal badan siiyo iyo hadduu wax yar la siiyo iyo haddii markay ugu yartaa intaan marka lagu siiyo adduunya o dhan waa laysugu kaa daray nacam qofka hadduu caafimaad qabo khawf iyo khawf iyo cabsi uu ka aamin yahay wuxuu cunana haysto waxaa weya waa sayid ilaahay inuu ku mahadiyo unbaa laga rabaa nacam shukri inuu la yimaado unbaa laga rabaa laakiin waxaa laga yaabaa dadki hadda qofkii isagoo yacni maanta iska dhaafe waxa uu waxa uu cuno isagoo haysto sano camal ama laga yaababa yacni bilooyin iyo waxuu cuno iyo isagoo uu haysto ilaahi siiyey waa ku siin karaa ka badanna yacni lisaanu xaalihi ma aaminsana lisaanu xaalkiisa saas oo kale weeyaan qofkiioo sanad waxa uu cuni lahaa gacanta ku haysto haddana inuu yidhaahdo war aniga waxba ma haysto dhib un ou sheegta nacam meelahana waxaa laga bartay dabcan qofka yacni mar kasta inuu complain un sameeyo nacam eed joogta un iska ah nacam oo qofka yacni seeta haddii la yidhaha war dadka islaamka waxaad arkaya iyagoo iska jiran xataa waxaad arkaysa haddii la yidhaha war see caafimaadkaaga ka hor alxamdu lilah kuley waa hadal fiican waay nacam laakiin meelaha waxaa laga baranaa waxay tahay complain un keliya nacam sababtaa caafimaadkaaga ka waran waa jiranahay saa wax un inuu sheego un waayo nacam qofkii oo lugay karo soco karo cibaadaysan karo ordi karo oo yacni caafimaadkiisu yacni mararka qaaraba haba jirada hadduu doono jirada dembi dhaafa ile u tahay yaa waxaa laga yaaba inuu eed uu sheegta nacam ayb war shaqadii iyo ka waran shaqadii inuu iyadana uu liido war shaqadan waa igu xumaatay saanay igu noqotay waa xun tahay markuu bilaabayo waxaa laga yaabaa inuu aada ugu faraxsanayo nacam ma ogtaha markan dambe marka hawo uun iska socotoon dhammaad lahayn ma fiicna nacam waxaa ka fiican qofku inuu yacni wixiisu waxa ilaahay siiyey wax mar walba wix alla uu ku siiyo waa wax uun kuu wanaagsan waay qofkii ilaahay uu qanaaco siiyana wax weyn baa la siiya nacam qofkii qanaacada laga qaadana haddii adduunyada dhan la siiyo adduunyada oo dhan haddii gacanta loo geliyo waa u dhammaatay adduunka o dhan haddii gacanta loo geliya way u dhamaanaysaa oo waxaa weeyaan inuu wax haysta ma moodin sir bihi bikasri siini lmuhmalati baa la akriyey ay nafsihi waqiila qowmihi baa la yidhi ayb wacan cabdillahi bni camr bn alcaas radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxau yihi qad aflaxa waa liibaanay man aslama qofkii isdhiibay oo alle isu dhiibay wa kaana risquhu risqigiisuna uu ahaaday kafaafan mid isaga ku filan wa qanacahu allaahu allana uu qanaaco ku siiyey bima aataahu wixii uu siiyey allana uu yacnii ku qanci siiyey wixii alla uu ula yimido uu siiyey ninkaas waa liibaanay baa nebigu lehi sal ll ly slam qad aflaxa waa liibaana man aslama qofkii alle isu dhiibo oo ilaahay u cibaadaysto oo alle isu dhiibo waa liibaanay wa kaana risquhu risqigiisuna ou noqday kafaafan wax isaga ku filan maal tiro badanba aan la yacni in isaga ku filan haysto haddana waqanacahu llaahu ilaahay ou qanaaco u yeelay qalbigiisa oo u geliyey bimaa aataahu wixii uu siiye oo ku qanco waxaa ilaahay ku siiye marka marka aad ku qanacdaa waa wax aad iyo aada u weyn marka aadan qanacsanayn laakiin cid ku dharji karta ma laha ilaa aa ka dhimato dhimasho unbaa ku dharjinaysa adiga bani aadamkuna waa dabcigiisu saas weyn rawaahu muslim wacan abi muxamedin fadaalata bni cubaydin alansaariyi radia allahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka uu maqlay yaquul isagoo leh duubaa liman hudiya ila alislaami duubaa geedda duuba la yidhaahdo <clears throat> laan jannaad baa lagu macneeyaa laakiin duubaa waaba sideedaba geed jannada ku yaallo weeyaanoo yacni hooskeeda uu aada u dheer yahay sanawaad loo soconayo duubaa geeddaas duuba la yidhaha liman bay u sugnaatay hudiya lagu hanuuniyey ilal islaami islaamka wa kaana cayshuhu noloshiisuna ay ahaatay kafaafan mid ku filan eh, nacam wa qanica oo markaana qanco nacam oo qanaacana ilaahay ugu daro rawaahu tirmidi wa xadiidu xadiidun xasanu saxiix wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu ahaa yabiitu inuu baryayo allayaaliya habeenada almutataabicata isxigxigto daawiyan isagoo bog duuban isagoo isagoo bog laalan oo bog duuban oo baahan yacni bogiisu isku dhegan yahay wa ahluhu ee dadkiisuna ehelkiisuna laa yajiduuna aynan helaynin cashaa'an casho wa kaana akharu khubsihim dadka yacni muufadooda ta ugu badanna waxay ahayd khubsa shaciiri shaciirta muufada laga sameeyay ahayd muufada yani hataa muufada qamadiga laga sameeya ma aha qamadigu waa kasii qaalisan yahay shaciirta moogtahay marka muufadooduna waxaa laga sameynaya shaciir rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiixun wacan fadaalata bni cubaydin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama kaana idaa sallaa binnaasi nebigu wuxuu ahaa aduu dadka tujinayo yakhiru rijaalun rag ayaa dhici jiray min qaamatihim joogooda ka dhici jireen fi salaati salaada dhexdeeda min alkhasaasati min ajli alkhasaasati gaajo darteed wahum iyaguna asxaabu sufati bay ahaayeen asxaabu sufa xataa yaquula alacraabu reebaadiyihu ilaa ay iska yidhaahdaan haa ulaa'i kuwaan majaaniinu waa waalan yihiin dadkan jin iyo wax lamida ayay la dhacayaan ilaa ay is yidhaahdaan fa idaa sallaa rasuulullahi rasuulka markuu tukada sala allahu alayh waalihi wasalama insarafa ilayhim iyaga ayuu u tegi jiray fa qaala wuxuu dhihi jiray low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa lakum cinda allaahi ilaahay agtiisa waxa aad ku leedihiin <clears throat> la axbabtum waxaad jeclaysan lahaydeen an tasdaaduu inaad kororsataan faaqatan gaajo iyo waxaajatan iyo dan gaajo inaad kororsataan baadba jeclaan lahaydeen haddaad ogaan lahaydeen waxaad ilahay agtiisa ku leedihiin yani waxa marka ilaahay lagu caabudayo gaajada laftirkeeda ma aha taa in la ogaadaa muhiima nacam maxaa yeele gaajada min kasbi alcabdi ma aha wax addoonku iska keenaya ma aha badanaana waxa ilaahay dadka uu ka thawaabiyo thawaabka uu ku xiran yahay icqaabka waa kasabka addoonku ku xiran yahay thawaabka ciqaabka gaajadan qofka ilaahay baa u keenay subxaanahu watacaala waxa marka ilaahay lagu loogu dhowaanayo ay ajirka ku mutaysanayaan waxay tahay sabarka ay u sabraayaan weeyaan nacam sabarka ay u sabrayaan iyo ay diintu ay ku haysanayaan ugu dhegan yihiin diinta ilaahay taas weeyaan waxa ay marka wax ku helayaan ciisu bnu cabdisalaamna saasoo kale u dhahaa marka laga hadlayo yacni xadiidka gobol marka uu sharxayo nacam musiibada oo kale qofka yacni la musiibeeyo qofka la musiibeeyo oo kale wuxuu helayaa ajar oo kale marka la leeyahay wuxuu leeyahay musiibada nafteeda maaha in ajar laga helaayo ee ajarku wuxuu ku xiran yahay waxa musiibada aada ku qaabisho adiga cibaadada aad ku qaabisho musiibada haddaad sabar ku qaabisho ajar baad ka helaysaa haddaad caro ku qaabishidna de waxaa weya caro allah kuu sugnaanaysa nacam kasabkaaga weyn wax marka adiga alla aada ku caabudaysa nacam rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun saxiixun alkhasaasatu inkastoo ibnu xajar waa waa tacliiq wuu tacliiqiyaa kaas kitaabu lmarda ama kitaabu dibi meelahaas ku tacliiqiyaa laakiin kolleytaba sidaas yacni eh, aimaa qabta nacam waana sida yacni daahirka oo qofka waxa lagu thawaabiya waa kasabkiisa laa yacni maaha in lagu thawaabinayo wax ilaahay u keenay bimujaradihi in lagu thawaabinayo nacam rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun saxiixun alkhasaasatu alfaaqatu weeyaan gaajada waljuucu iyo baahida shadiidu daran weeyaan wabilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcala alihi saxbi slm